الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وضم عين معداه ويندل ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عن وضم وبط قطعا ونم وضم من مع اللزوم في مرور به وجل مثل habat wadarat waaja kara hama bihi wacama zama wasaxa malla ay damala cayna mucaddaahu mudaacafka mucadihii cayntiisii dami wayanduru mudaacafkii mucaddaha ahaan naadir weeye daa kasrin kasna mid u saaxiibee xaal uu yahay kamaa laazimin kamaa laair u noqonaya laazimun laazim daa damin damba mid uu saaxiibe xaal uu yahay dambaha oo uxtumila la aqbalay waxaan kusoo jirnay facala mudaaricaydii qabla alaakhirka xarakadii la saarayey caynu lkelima afar qayb nawcun yugsar nawcun yudam nawcun yuftax nawcun dulwajhayn nawcun yugsaru ayaan ku jirno qaybtii u hore ah waxaan soo sheegnay afar daaci iyo hal shuhre inay leedahay afartaa daaci waxay ahaayeen fa'da xarfulcillo haddii uu ka fadhiyo caynta oo ya noqotay laamta oo ya noqotay mudaacaf laazim ah intaba waa soo sheegnay waana soo sharaxnay macaa shuruudeedii iyo shaadkeedii keliya waxaa nifka uu soo wada mudaacafka laasimka ah mudaacafnimo iyo laasimnimo ficliga haddii uu isku darsadoo facala daacil kasruu ka mid yahay yafcilu buu ku imaanaya cayn shaad buu sila yahay shaadkaasoo laba qayba ah, dulwajhin iyo dulwajhayni qaar badan ayuu ka sheegi doonaa waxoogaana uu ka tegi doonaa wuxuu bilaabay intuusan shaadkaa ka hadlin nawcun yudammu ee wuxuusan sheegaynin baa nidha musanifka nawcun yugsaru markii uu ka hadlayey dawaacidii ma uusan sheegin waayo daabid bayna lahayn wax lagu dabdiyo ama qaacido lagu koobo maleh mar haddayan lahayn ma uusan sheegin musanifka nawcun yudamu sidoo kale dawaaci afara ah iyo shuhra ayuu leeyahay dawaacida afarta ah waa mudaaco ay wow noqotay facalo laamta ay wow noqotay mudaaca iyo iyo muxuu ahaa halabat lmufaakhara musanifka uu keeni doono afartaa arrimoodna dawaacu dammaa loo yaqaana mudacaf mucaddana weeyaanoo mafcuul ayuu qaadanaya waa meesha cashirka uu ka bilaabayo facaloo caynta ay wow tahay sida qaala yaquulu oo kale facaloo laamta ay wow noqotay sida dacaa yadcuu iyo halabat lmufaakhara afartaasi dawaacu dammaa loo yaqaanaa dawaaci dam damada kuwii uu yeeraya weeye shuhatu dama sidoo kale musanifkaba uusan hadlin waayo daabit bayan lahayn sida dakhala yadkhulu oo kale waa ee wuxuu ka bilaabay dawaaci kasrihii afarta dawaaci damihii afarta ahaa kii u horreeyey mudaacaf mucadaa mudaacaf waa soo sharaxnay waa ficliga in ayaa mudaacaf la yidhaahdaa isla markaana mucadoo mafcuuluu qaadanayaa yafculu ayuu mudaariciisa ku imaanaya sida radda yaruddu oo kale damma yadummu sidaa ayuu u imaanayaa shaad buu sileeyahay shaadkiisana laba qeyb ayuu u qeybsamaaduwa laakiin mudaacaf mucaddaah mudaacafnimo iyo mucadanimo haddii ay kulmaan min dawaaci dam ayuu ka mid yahay caynta facaala mudaariceeda in la damiyo ayuu laasiminayaa waxyaabaha waxoogaa yaroo shaa toban ficli baa shaada noqon doontaa tobankaa ficla wixii aan ahayn yafculu inuu ku yimaado dawaacil kasriya aan ka soo baxnay waxaa u dembeeyey mudaacafkii laasimka ahaa yafculu ayuu ku imaanayay mudaariciisa musanifka wuxuu yidhi kamaa laasimun idaa damin ixtumila laasimkaba mudaacafkii laasimka ahaa ee yafcilu inuu ku imaado la doonayey laftiisa qaar ka mid ee damuna keeni doona insha allah wadumma cayna mucaddaahu dumma laba macno ayaa kugu bannaan ficli maadiyo majhuule in laga dhigo wadumma waa la damiyey cayna mucaddaahu ayaa la damiyey oo ficliga isagoo dammo ah yaa la majhuuliya dumiima ayuu noqday miimkii labada miimlaa ficliga maadiya majhuulka loo bineeyey qablalaakhrika in la kasriyay ahayd qablalaakhrikii kasraha uu fuuli lahaa ayaa xarakada laga qaaday alaba lilidqaam idoo idqaam la raadinayo waa la isku idqaamay dumma waa la damiyey majhuul laga dhigo waxaa kaloo bannaan ficlu amar in laga dhigo oo dumma dami la yidhaahdo asalka udumum ayuu ahaa isagoo udumum ah sidiisa in lagu daaya waa bannaan tahay waxa weliba luqatu xijaaz weeye waxaa kaloo bannaan in la idqaamo oo idqaamkaasi jaa-is bu alaltahu wa fii jasmin wa shibhiljasmi takhyiirun qofi yacnii jasme iyo shibhuljasme amar buu u jeedaaye hadduu meesha yimaado idqaamku jaa-is buu noqoni inaan la idqaamin ayaa fara badan oo qur-aanka luqadiisa sidaa ayay ku badan tahay haddii la idqaamayo dumma oo ficlu amar ah asluhu udmum buu ahaa isagoo udumum ah oo labada miim miimka hore uu xarakaysan yahay damiisan yahay miimka dambena amarka dartiisa kun loogu bineeyey laba xarafoo mutajaanisa kan hore hadduu xarakoobo xaraf mujaanis aan ahaynna uu xaraka la-aan yahay ee ka horeeyo dee xarakadaa waxaa laga naqlinaya xarafka mujaaniska ah damaha miimka ka qaad miimka haddii aad ka qaaddo daadka saar daadka markii xarafka fa'dii oo reebmatay darteeda ayaa loo keenay oo tawasulan linudqi bisaakin saakin in lagu hadlo yaa lagu gaarayay markii horeba daadkiibaa hadduu xarakoobay ee damiisan yahay maanta hamsatulwasligii looma baahno mar haddii aan loo baahnayn daam dumma buu noqonaya dumma damini yohowni oo ficlo amar laga dhigo sax weeye iyaduna wa dami cayna mucaddaahu mucaddaahu damiirkaasi mudaacafkii u dambeeyey u noqonayaa kada almudaacafu laaziman almudaacafudaas u noqoni wa dami cayna mucaddaahu mudaacafka mucadihiisa cayntiisii damiyo yafculu duru naadir weeye mudaacafkii weeye wuxuu noqonaya damiirki yanduru mudaacafkii mucadaha ahaa naadir buu noqoni daa kasrin kasra mid u saaxiibi xaal uu yahay isagoo mucado ah mudaacafna ah yafcilu in lagu keenay cayntiisa kamaa laazimun oo kaafta xarfuljar maadana ee masderiya laga dhigo laazimunna ficli maxduufuu faacil u yahay la yidhaahdo kamaa nadara laazimun ka nuduuri laazimin buu markaa noqonay naadir waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan kamaa laazimin in la yidhaahdo kaafta xarfuljar maadana waxba reebi mayso oo inayan jarka ka reebin inay ka reebtaa badan laakiin inayan ka reebin way dhici karto وبعد من وعن عقا عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم لم يكف waxa laga yaabaa kaaf iyo ruba in ba lagu ziyaadiyo ma in lagu ziyaadin ujeeda ma haddii lagu ziyaadiyo camalka inay ka mancisaa badan inayan ka mancinina wax dhici kara wey kamaa laazimin la yidhaahdo oo kaafta xarfulaaziminna kaafta lagu jiro wayanduru mudaacafkii mucadaha ahaa naadir buu noqonay daa damin dama mid daa kasrin kasra mid u saaxiibay xaal uu yahay kamaa laazimin sida laazimba laazimba sida naadir kamaa laazimin ka nuduuri laazim daa damin dama mid u saaxiibay xaal uu yahay damahoo uxtumila la aqbalay kamaa laazimin ama laasimka oo uxtumila la aqbalay daa damin dama mid u saaxiibay sidaa craabka sidaa ayaa ku fiican oo uxtumila ficligaa majhuulka loo bineeyey naaibulfaacilkiisa daa daminta laga xaalayo kamaa laazimun kamaa laazimun kamaa nadara laazimun laazim siduu naadir u noqday laazimka oo uxtubildama mid u saaxiibi xaal uu yahay fadu tacadii bikasri xabahu wacidaa wajhayni hara washada callahu calala wabata qaca wanama wadmumana maca luzuumi famrur bihi wajalla milu jala fadu tacadii tacadi mid u saaxiiba bikasrin xaaluu kasra ku dheehnaaday xabahu wey wajhayni laba wej mid u saaxiibee xaal uu yahay harre iyo washadda iyo wacallahu calalan iyo wabata qaطcan iyo wanama iyo wadmu manna maca luzuumi ee laasimnimada maceeda ee wadmu manna maca luzuumi yacni wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ku facalo mudaacaf mucaddaah mudaariceeda wuxuu ku yimid yafculu oo wuxuu ahaa mudaacafnimo iyo mucadanimo haddii ay isu yimaadaan daacu dam dama waxyaabihii u yeerayuu ka mid yahay yafcule in lagu keeno weeye dama yadum laba qeyb ayuu u qaybsamaa shaadudulwajhayna iyo shaadu wajhin waaxida shaadkaa hal wej ku shaadoobay oo kasro keli ah ku shaadoobay waa hal ficli xabba weeye fadu tacadii bikasrin xabbahu xabba waa ficli facaloo xababa ah mudaaricii mucaana mucadda xaba zaydun camran zayd camar ayuu jeclaaday mucaddo weeye waxay ahayd mudaarica inuu ku yimaado yaxubu calaa wasni yafculu oo caynta la damiyo lama dhihina yaxibu buu ku yimid xaba yaxibu waayahay shaad weeye wejhaka wejkaa kasrada unbuuna ku yimide wej kale kuwa uusan imaanin taa xagga u dhig qeebna waa dulwajhayn kasre iyo damuu ku wada yimaadaa damihii qiyaaska ahaa iyo kasre shaada qoladan dulwajhaynka ah musanifka shan ficli buu ka sheegay afar ficlina wuu ka tegey toban sagaal ficli bay isla noqonayaan afarta ficliyuu shanta ficliyuu sheegay iyo afar uu ka tegey marka laisku dagalo sagaal ficli sagaalkaa ficli dulwajhayn bay noqonayaanoo waa facala mudaacafa islamarkaana mucadaa damihii qiyaaska ahaa ayuu ku imaanay yafculu kasro shaadoo yafciluna wuu ku imaanay war kalena kuma jireen waa intaa oo keliya faduu tacadii tacadiga kii u saaxiibka ahaa bikasrin kasre keli a xaal uu ku dheehan yahay oo kasre uu ku shaadoobay xabbahu weeye xabba wuu jeclaaday hu shaygiibuu jeclaaday yaxibu waci xifdi daa wajhayni laba wej mid u saaxiibee xaal uu yahay harra xifdi harra zaydun camran camar zayd uu nacay wey harra wuu nacay uu karaahiyaystay zaydu ninkii zayd ahaa camran camar ayuu karaahiyaystay oo muxuu ahaa waxaana laga keenay من hariiri lkalbi eyga guuxiisaa laga keenay oo eyga wax u naca markuu arkuu ku guuxa hara zaydun camran yahiru wa yahuru yahuru oo qiyaasuu ku yimaadaa yahiru oo shaadena wuu ku imaanay waa dulwajayn washadda shadda mataacahu yashuddu wayashidu yashuddu wuu xirxirani wayashiddu wuu xirxirani wacallahu wuu durduuray calalan durduuritaan ayuu durduuray waraab labaad weeye xoolihii marbuu waraabiyey mar labaaduu ku celiyey celintaa dambaa calla la yidhaahdaa waraabka horena nahal baa la yidhaahdaa calla yacillu wayaculu yacilu oo shaaduu ku yimaadaa yacullu oo qiyaasina wuu ku yimaadaa wabata wuu gooyey batalxabla xarigii ayuu gooyey ama bata alaaqa alaaqii ayuu gooyey yabitu wa yabutu yabitu yoo ayuu ku imaanay yabutu qiyaasina wuu ku imaanay qacan gooyitaan ayuu gooyey wanama nama alxadiida sheekadii ayuu faafiyey calaa wajhi lifsaadi fasaadin wejkeedu u faafiyo dadku isku diray yanimu wa yanumu yanumu qiyaas ayuu ku imaani yanimu yoshaadina wuu ku imaani harra yahiru wayahur dhammaan wuxuu leeyahay ixtiraasaad harra wuu karaahiyaystay yahiru wayahuru harra wuu guuxay ayaa bixiyo laazim weeye kaas washadda shadda mataacahu alaabtiisiibuu xirxirtay yashuddu wayashid shadda wuu ordaa jirtaa musanifkaaba keeni doonaa insha allahu tacaala shadda iyo cadaabuu keeni doonaa wa wuu durduuray calalan durduritaan calla wuu jiraday mid jirtaa alla wuu xanuunsaday caliil buu noqday laazim wey kaasi iyo calla wuu maaweeliyey wuu daahiyey calla sabiya sabiguu daahiyey qiyaaskoo yacullu bay ku imaanay taasi beyd baa jira aan ku marnay laamiyatulcala ma jira calla wainii kafaanii faqda man laysa jaaziyan bixusnaa walaa fii qurbihi mutacallalu soo ma ahayn mutacallalu mid la isku maaweelin karayu washadda wacalahu wacalla wuu durduuray neefkiibuu durduuray calalan durduuritaan wa batta batal xabla xarigiibuu gooyey ama batta alaaqa alaaqi ayuu gooyey yabitu wa yabutu yabutu oo qiyaas ayuu ku imaanay yabitu yoo shaadina wuu ku imaanay wanama alxadiida sheekadii ayuu faafiyey calaa wajhi lifsaad yanumu wa yanimu nama wuu ziyaaday mid jirta waayahay waa shan ficli itani harre iyo shadde iyo calle iyo bata iyo nama shantaa ficli buu sheegay afar ficlina wuu ka tegey afartaa ficli waxaa lagu jamciyaa bayd wa milu harra yanuhu shajahu wakada kaadahu ramahu ay aslaxa alcamala wa milu harra shajahu wakadaaka addahu ramahu ay aslaxa alcamala wa milu harra ayuu la mid yahay waa weeye wamilha yanuu yanuu lxadiia sheekadii buu faafiye weeye naa yanuu wayaniu labadaba ku imaanaya yanuu wamilu hara yanuu shajahu wuu dakray shaja rajula ninkii buu dakray yashuju wayashiju wakadaaka waxaa la mide eh, addahu wuu dhibaato geliyey meeshaa inuu aaduu ku khasbay weeye adda yaidu wayauud ramahu wuu wanaajiyey ay alaxalcamala shaqadiibuu wanaajiyey ramaa yarumu wa yarimu afartaa ficli ku dar sagaal bay isla noqonayaan saxaaxuljawhari arrin buu ka yeersheekaynayaa laakiin in sidaa loo daayaa fiican oo wuxuu leeyahay isagu afcaashan dulwajhaynka ah marna laasim bay noqdaan marna mucad noqdaan markay laasim noqdaanna kasraha qiyaasa markay mucaddo noqdaanna khalaas waxaa qiyaas noqonayaa damaha yafculu lagu keenaya laakiin in sidaa loo daayaa fiican faduu tacadii tacadiga kii uu saaxiibka ahaa bikasrin xaal uu ku dheehan yahay xabbahu wey waci xifdi daa wajhayni laba wej mid u saaxiibay xaal uu yahay hara xifdi washadda xifdi wacalahu wuu durduray calalan durduritaan ayuu durduray xifdi wabanta wuu gooyey qaطcan gooyitaan ayuu gooyey wanama sheekadii ayuu faafiyey wadmumana maca luzuumi laga bilaabo mudaacafkii laasimka ahaa ee qiyaas ahaan yafcilu inuu ku yimaado ay ahayd shaadkiisoo yafculu ku yimid oo dama ku yimid ayuu rabaa inuu tiriyo isagoo weliba laba qayba duu iyo dulwajhayn isla markaana uu ciidda ka badiyey insha allahu tacala cashirka berriaas bilahi towfiiq sal allah wsl